ashiddatu walquwa fi diin illah wa gayru shiddati walquwa fii curfi الnaas labada kala baab weeye ninka intuu jiimka gaalo marquhu tagaano fedho intaa leekoodo indhaha taagaay qawi wey cindana waqad yakunu ضaciifa wa taxta sifr cinda allahi subxaanaه wa tacaala laba kala baab wey hawshu qad baynu ka cabira kulligeed maaha dala soco mid qawi fedho weyn diintana ku fedho weyn baa jela soco laysa huwa alqawiyu fii badanih aladi midka yasracu الnaasa dadka lagdahaya wayaglibhum kaiira wayaglibhum kaiira aad looga adkaada ma aha ninka loo jeed wainamaa huwa alqawiyu fii nafsi aladi yamliku nafsahu wayaglibha cinda algadab qawiga la dooni waa ninka naftiisa xabisa ee xaniba ee ka adkaada markay cadho timaado wax badan ka xishoonaya sariiganaya ayib sbiiltu qabaabay kule sbiilt maxay ahayd mid baa xanaaqay wuxuu doona ku hadlay uu tuman abuur buu sii dayn wuxuu doona jiiri waraa sidee sbiiltu qabaa badonka sbiiltu qabaa garta waa ayib quwada la doonahaya marka keyrkii inuu ku yeeshiy uu ka adkaadana fashajaacatu fii nafsihi wey waa in in dhiiran uya wadna adag ayib oo markii xoogow loo hanjaba aan isku kaajayn ha managa tan maxaqi reebel baad saa yeesheen wux idinku dhacaawa wixii dhasta waa dhiibahaya abadan nin jari aad ah noqo aan inaba la marayn war waxaan anu islaanimada diin ba iga haddii la xisaabtamo casar baan kaa buufsan karaa inuu taagnaado wey waxaan anu islaanimo iyo diin iyo wanaag ba tahay moy ninka ana isku kay taaga la biixigan kala jabiyaa nin adagoo jira waa inuu yahay haddii kale ummadda waa ku jiraysa eber wey mid baa kuu baalxooftay mid baa kuu baalagurdayn muxuu ahay mid baa indhaha ku guday mid baa iswaali waa lasku kaa qaybay ninku waa inuu yahay nin adag taye ay ashajaacatu fii nafsi iyo walkhibra aqoon dheeraad ah rugcadaanimo khibra waa inuu leeyahay iyo wasaa'iri <clears throat> fashajaacatu fii nafsi walkhibratu wasaa'iru asbaabi اlquwa iyo asbaabaha kale kulli awoodda keeno dhanba wadooyinka kale iyo wasaailka kale ee awoodda lagu yeesho o dhan baa la doonaya min arijaal rag inaad hesho wal amwaali hantiba shujaacan fii nafsihi khabiiran bima yudiiruhu wuxuu maamulahaya nin khabiiru aweeyo u leh iyo mxuu aqoon dheeraad ah ayib khibru haystaa wa dalika macahu rijaal haddaada ciidan haynin rag keli baa shaqaynaya abadan quwadu waa inaad ciidan heli karto haddaan madaxweyne dhan dooranno oy soomaali boqolkiiba sagaashan iyo sagaal u codayso boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus sida doorashooyinkii maxaa siyaad barre waad garanaysaan hmm. adda waxba geli maynaya laakiin wax awooda uusan haynin ninkaa waali ma aha amiirna ma aha waa maczuul laabudda inuu ruuxu quwo leeya iyo qudra malatarigi iyo ciidanka imjayna waa diidna ninkaas kuma jira warkiisa ninkan hubiceed soo dhoobteen soomaaliya doorateen kuma jiro ismacuu waaicu laa nasmac walaa nuiic bay la soo istaageen incazala tamaaman ninka khaliif maaha amiirna ma aha asulطaan bilquwa waa in quwo la helo rijaal waa in la helo haddii rayadkii iyo shacabkii iyo culummadii kulli u codeeyaan awoodda malatariya muslimiintu lahayna almujaahid ay diida dowlad maaha kaas waa dhacay majmuuc fataawa laga akriyay iyo minhaaj sunna annabawiya ayib iyo kutub alaxnaaf waad helaysaa wadaadaheen oo dhan ba u codeeyey iyo macla shacabkeena iyo balcaamaheen iyo carruurteen aطaa'if almujaahidina way diiday wa cindaha alquwatu wاlba's incazala tamaama maca alculamaa baa raacahaya kutubtaa la soo akriyay sheekh kutub asiyaasa sharciya kutub alfiqi alislaami hala akriyo waa sidaas marka ninku waa inuu leeyahay awood milatari shariifkaad soo dhoobteen yaa diiday aطaa'if almujaahida incazala tamaama waxaa lasoo dhoobay muxuu ahaa ya alkaa halkaan ku jejiya may cabdillahi yusuf aan ku noqdo waayahay sheekh mahad horaya loo soconi buuri cabdullahi yusuf baa soo dhoobtay yaa diida daa'if almujaahid in casala tamaaman warku waa sidaa sheekh ibnu taymiya faahfaahin qiimo badan bu ku leeyahy kitabkiisa manhaju sunnaha masalada iyada iyo keyrkiiba idan marka maada in la helo weeyo quwa calaa gayrihi waxay ku taagan tahay arkaan dhowr ah rugniga koobaad ashajaacatu fi nafs fii nafsi alamiir alkhibra alquwa oo min arijaal walamwaal xoolo in la helo maanta weliba waxaasoo dhan waxaa nooga daran ciidan iyo xoolo hanti ba u daran shilinka maanta wax kastaba ka daran dunidu maanta waxay ku taagan tahay biliqtisaad haddii maraykanka la wiiqo awooddiisa dhaqaalo la wiiqo waa dumahaya waxaa la ogyahay wey reer yurub haddii awooddooda dhaqaalo la wiiqo waa kala tegahaya kenyadan aada joogtaan haddii lawiiqo dhaqaalaheeda la wiiqo waa kala yaacaysa casar bay iscunaysa sidii bahalkii iscunaysa dadku maanta halbowlaha dhiiggay ummaddu maanta ku shaqayso waxaa waa ummadda adduunka ku dhaqan waa aliqtisaad walmaal gaal marka loo dhiilqaaday marka ha laga weeraro marka ilaha dhaqaale ayagu waa yaqaanaan oo muslimiinta markay u dhiilqaadeen iyo mujaahidiinta waxay ka gooyeen meel kastoo shilin ka hegahayeen intuu u dambeysay waadeen noo isticmaaleen oo yidhi waxa adduun ka socda waa fitno shilin yaan lagu bixin gabdhihii dhaawac xoog noo jiray mxuu ahay barax noo jiray waay leein fitna way baxshanin bicin na baraxa ku qulaamay may waa la diiday fitnaad ku jirtaa noo dhammaantay baadi ilaahay laakiin xaggiisa noogama dhaman insha allahu tacaala wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun kamaa dalla calayhi qowluhu tacaala waaciduu lahum u diyaarsada gaalo ma statactum waxaad awoodona min alamwaali wey iyo warijaali washujaaciin washujcaan ragga hawsha walkhubara'a siyaasiyiin idaariyiin ragga hawlaha kala tuura fursaan min quwa awood alaa ina alquwata aramyu ma aha takhsiisi wa atanbiih bacdu afraad alcaam quwadu ramyiga besa maaha nabiga laakiin tii u muhiimsanayd buu yuu tilmaamay ganidda iyo gantaalaynta waa awoodda midda u daran wey oo markaa leebka iyo gamuunka iyo eebada waranka la tuuraya ahayd hadda laakiin waa la adoo iska jooga muxuu ay ka qaarad ka qaarad baa la soo gaba lagugu fadhiisay dhowr boqol kumaan kun oo mujaahidiina eber ninkiina ma aragtid cirkuka wax ka tuuray lagu kala tegay gaaladii reer iiraan hadda waxay tijaabanayeen gantaal gaarhaya laba kun oo kilomitr laba kun oo kilomitr reer sacuudna waxay ku rafanayeen xuutiyiin buuro dhan bay gubahayaan oo wax ku nool ba usan jirin waxay qaban karaan ma jiro nimankan waxay u bahan yihin loo diyaar garoobo waxaynu kari karaan loo diyar garoobeyna wa min ribaadi iyo farda la carbiyo la xidho ah warawaa muslimun idan labadaas wey ninku waa inuu yahay xaliim sabuur ah fii nafsihi qawi calaa gayrihi shujaacan khabiiran macahu quwat min الrijaali واlamwaal ayb waa hawlaha marka kamaalkii ba shek ka hadlaya haddii maal la waayo loo joojin maayo waa inagu soo maray maalku wuxuu shardi u yahay nafaqadu jihaadka muxuu ahaaye isheeg jihaadka alabiga ah jihaadku markuu kifaaya yahay sagaal shardi buu leya waa aniga soo sheegnay si loo xusuusto baasha aan loo shubahaad badanna iskaga tagaan waxaa loo shardiyaa alislaam alcaql albuluq aldhukuura wاsalaamatu min adarar alxuriya idn اlwaalidayn idn اlgariib iyo wujuud الnafaqa sagaalkaasa loo shardiya waa markuu jihaadku fardu kifaaye yahay hadduu fardu cayn noqdo afar baa dhici wa baqiyat khamsatun shan baa soo hadhay ninka mujaahidka an yakuuna musliman wa an yakuuna baaligan wa an yakuna caaqilan dakaran saalima min adarar faqad hayru uludarar waa inuusan ahayn oo nin halgemi karo o dagaalama inuusan nin dhal damin kar ma saaro shantaa besa alislaam alcaqd albuluuq aldukura wsalaamatu min adarar nin hubka qaadi kara waa inuu yahay waxna arkahaya wixii kaleo dhan waa dhaceen alcadaalatu waa dhacday waalcilmu waa dhacay wadaraasat tawxiid waa dhacay waalfiqiyaat waa dhaceen biil waa in la helo waa dhacday jeyshulkhabad miyaa taqaanaa ciidankii khabad ku noolaa ee abqada iyo caleenta cunaya xaggana dagaalamaya macaana aljihaadda muxuu ahaa fardu kifaayu ahaa ayib aswatu daat riqac ma maqash wa la yihahdo wujuudu nafaqa way tegeysaa inda markuu jihaadkuna fardu cayn noqo ayib meelahaas hadda wacooyinka iyo muxuu ahay diidiinka iyo kashiitada iyo muxuu ahay bahalkan baad cadhsanaysaa iyo dhurwaaga haddii aad heshaaba mararka qaarkood gaalka waa ka furtad ku noolaan hawdkaad geli caleentii abqaadaad cuni xoolaha la nool iyo daanyeerka wuxunaad la cunaysaa qolyaha dagaalama waxay sheegeen mugta daanyeerka la dabagalaa bay dhn hadi ad meel la joogto daanyeerku wuxuu cuneed uu cuno waa cunaa ku dhiman maysid geedku ruugo la ruug geedku ka leexdaas kugu dhawaad waa sun waabay waad ku dhimanaysa hmm, sheekh mahad karatay ba hadda ka iga sheekeeyey intuusan ka tegin waddanka xafidahu llahu tacaala idan waxaan oga jeedaa waxaaso dhan waa dhaceen السلام البلوغ العقل الذكورة السلامة من الضرر shuruuddaa besa marka sheekhu wuxuu leey waxaa rabaa walamwaal xoola la rabaa yani kamaalkiibu ka hadlaya sheekhu meeshu u fiicneed iyo sida hawdurbaan wax ku suura gelin lahay laakiin haddii la waayo loo fadhin maayo wa rawaa muslimu fii saxiixi wuxuu wariyey can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lla sl l slam almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almu'min adaciif muminka qawiga ah fii diinihi wa fii iimaanihi wa fii amaanatihi iyo walaayaadkiisa iyo fii nafsihi wa hayrihi ayaa ilaahay ka jecelya muminka daciifka taa war cad wey laakiin saan loo baksiin kii muslimka daciifka aan loo tuurin wa fii kullin khayr sabaansab baa leedaha iyo hawsha la dejinhaya ayb ayaama macduudaad oo kale wey ayaama macduudaad ayb kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala ladiina min qablikum bal soom baa laydinku farad yeelay oo annaga ilahu keliga maxad nugu gelaysaa may waxaa le kamaa kutiba aladiina min qablikum lacalakum tattaquun hawl kale wey waa faa'ido kale maad la qaylaysaan ayaa macduudaad baa layidhi ma waxaaso dhan waxaa weeye waa la qaboojina hawshaa loo dejinaya cagta u dhiga weeye waa maalmo yar oo ilaahay kaga cabsanaysaan oo ummado hore la saaray waa in hawshii lagu fahansiiyo idaa nabigu wa fii kulli khayr wuxuu oga jeedaa muslimiintu kulligood horta khayr bay leeyihiin mu'min imaanba ba laga helayba aslu khayr laakiin atafdiil wlmufaadila laga hadlaya xilligan hadda taagana waa kala badan yihin qur-aanka kala badan ambiyada kala badan malaaigta kala badan bilaada kala badan ilahay uunkiisa kala badan ayib ixras ku dadaal nin calaa maa yanfacuka waxay ku dheefinaya ku dadaal adduunka intaad joogto wax ku anfacaya aakhariya adduunba ku dadaal wastacin billahi allana kaalmayso walaa tacjiz hadaalin hana noogin meel ha fadhiisanin ayib bes wey hawshu waa adkaatay gaalana way xoog batay inaga daay hawsha dhigaha oganin wain asaabaka shay-un hadduu dhib kugu dhaco falaa taqul ha odhana ani law anii facaltu lakaana kada wa kada saa haddaan yeeli lahaa saaya saasay noqon lahayd shalaytiyo qomoojooji wey waa shay xaaraan ahe walaakin qul waxaa tidhahdaa qadara allaahu ama qadarullahi ilahay qadarkiisi weeye wamaa shaaa rabbi wuxuu doona facala waa sameeyaa faina low maxaayo laguu diiday lowda u diidnay taftaxu waxay furtaa camal shayaan bay furi walbahaar iyo tiraanyo iyo quusasho iyo qanuud bay keenaysaa iyo yasi yay keenaysa waxaa jooji in laga ta'asufo oo low la isticmaalo ama laga xanuunsada khayrka ku dhaafay way sugantah oo axaadiis badan bay ku sugantah low istaqbaltu min amri masadbartu hawlo badan baa jira oo hawshaa waa ballaahan tahay waxa laakiin nabigu uu diidan yahay waa ata'asuf wataxazun calaa maa faataka min addunya baa laga hadlahaya sheekhu wuxuu ihi fabilquwati اluulaa awoodda koobaadi oo waa maxay ruuxu inuu yahay qawhe calaa nafsihi bimacnaa saabiran sabuuran xaliiman yasiiru lmaru wuxuu ku noqonayaa min almujaahiriina min almuhaajiriina aladiina hajaruu maa naha allahu canh wuxuu noqonayaa ninkii xaliim ah ee saabir ah xumaanta ka sabra khayrka ku sabra maqaadirta ilahay u sabra u dulqaata dhibka waa muslimiinta ka imanaya keyrkoodba ninkan wuxuu noqonaya muhaajir ka hijrooda ilahay wuxuu ka reebay wa min almujaahidiina aladiina jaahaduu nufuusahum fi llah iyo mujaahidiinta naftooda la dagaalamay wa huwa jihaad lcaduwi اlbaطini min ashayaani wاlhawa in shaydaanka iyo nafta waxay dooni lala jihaado jihaadkii khaaska ahaa ee baatiniga ahaa ee nafsiga ahaa buu ninkaas ku fadhiistay wa bilquwati athaani waa maxay alshajaaca cala algayr fi nafs waalkhibra iyo walquwa min alamwaali wاrijaal wa bilquwati athaaniyati quwadda labaad oo lagaa helay shajaacanimo wey geesinimo iyo khibro iyo awood raggaad heli karto ku dagaalamayso ayib iyo amwaal yasiru yasiir wuxuu ruuxu ku noqon min almuhaajiriina almujaahidiina fi sabiili اllah muhaajir cama naha allahu canhu bilquwati اlأulى mujaahid fi sabiili اllah aladiina jaahaduu acdaa'ahu wanasru اllaha warasuulah wa bihim yaquumu اddiin quwadan dambe u fiirsa had quwadan dambe ay diintu ku taagan tahay waxaa adduunka maanta ka taaganna taa un wey laisku hayo wuxuu noqonayaa mujaahidiinta ilaahay cadowgiisa la dagaalamay wa nasaru llaha warasul ilaahay rasuulkiisana u gargaaro u cildhiciyey u hiiliyey wa bihim qolyahan dambe ee ilaahay cadowgiisa la dagaalamay rasuulkii allana u gargaaray ee u heeliyey yaquumu diinu diinku ku istaagahaya diinku wuxuu ku istaagi kuwaanu ku istaagahaya ina allaha la yu-ayidu hada diinahe birajuli lfaajir isagoo quwadii koowaad waaye tii koowaad ee muxuuha an yakuuna muxuu ahay qawiya calaa nafsi bisabri waalxilm oo tii kale laga helay umadda waa anfacaya diinkuna ku istaagahaya ayib diinku marka wuxuu ku taagan yahay labadaad asaas buu ku taagan yahay midkood haddaan weyno kii kala dhici maayo saa darteed baa la yidhi marka cadaaladu iyo cadamu alfisqi walfujuur shardi ma aha lisixati اljihaad wala wujuubihi ayb wa kaiira maa yaxsulu lirajuli ixda alquwatayni duuna alukra buur waxaa sheeku badan buur mararka qaarkood ruuxa muslimka in labada quwo mid ka mida laga helo oo labadaba ku kulmi waayaan baa badan fayakhtallu min amrihi amarkiisa waxaa iska dhimo naaqis uu ka gelahayaa waxaa gelaya bixasabi dalik shayga kolba inta ka dhiman kolba qadarkeed bixasabi dalik ba xasabi naqsi wa wey nin alquwa cala algayr baa ku badan wuxuu daciif ku yahay alquwa calaa nafsihi midba waxay ku badan tahay alquwa calaa nafsihi lakin waa daciifun fi lquwati calaa gayrihi kolba naqsiga labada jiha gaara baa ku gaaraya walihaada wasa alculamaau sidaa darteed culmadu waxay dardaarmeen liman weliya alqadaa ninkii xilka qadaha qabta iyo wagayrahu min alwilaayaati an yakuuna inuu noqdo qawiyan min gayri cunfin ninkii xil qabta qaadi iyo keyrkiiba madaxweyne eh, eh, mxua ah, gobarnatori guddoomiye degme abaanduule talis hogaan wuxuu doon ha qabtay waxaan rabaa in noqdo qawiyan min hayri cunfin nin qawiya ah inaad taha la doona laakiin ummadda aan eh, aan qarta jeexinayn qarta jirsiin meel qarda iyo jabad ruuxa dadku ku baabi'i maa lakin laabudda an takuuna qawiyan ruux waxaan rabaa in noqdo layina nin dabacsan min hayri ducfin adoon haddana aan daciif lagu tunta aan noqonayn oo la derdero bimanzilati kafi linsaan sida ruuxa gacantiisoo kale gacantu xaggana waa jireec markay ku qabatana hadde qac baa kaa yeedhi waa layina maca alquwa ijtamacat fiihi kafka waxaa ku kulmay sacabka alquwatu wlliid alquwa badsi bay leeda waxbay qabato seefta iyo warankay tumaati oo musiibo wey hadday ku qabatona baxsan maysid kala jabinaysa wamacna hala taabto waa jilecsanta fara la laamayo jilecsan waa dub ruux bini aadan wey saasaa la doonahaya laysa yaabisan mid ingegan ma aha fii quwatihi kaalcadmi wاlxajar laysa yaabisan mid qaadigii iyo waaligi iyo ninka xilkabta laga hadlaya mid qallalanoo ingegan aan ahayn baa la doonayaa fii quwati awooddiisa kaalcadmi wاlxajar walaa daciifa sida lafta iyo dhagaxoo kale walaa daciifan fii liinihi dabacsanaantiisuna mid taag daraa ah, waa inay sii noqon sakaraadnimo ah kadami walmaai sida dhiiggii biyuho kale ayib biyuhu hadda waad aragto awood baa ku jirta dhiiguna awood baa ku jira wama dalika waa eberkii wey eberkii wey marka banaanka la faina man kana qawiyan cala annaasi dadka ninka ka adag ee qawi ku calaa um-, siyaasat اlumuur wa siyaasat الnaas walam yakun qawiyan calaa nafsi naftiisana aan ka soo adkaanin xataa yakuna xaliima kariima layinan linnaasi sabuura calى adaahum kana fiihi min alhalaci wاdiiqi maa yasiru bihi caasifa lagu fahansanaya maslada ninka marka qawiya cala ummadda inuu maamulo oo ka adkaado oo kala aamusiiyo oo kala dejiyo waa awoodaa laakiin waa miskiin fisiiq xilliiq ah oo asagu sakaraad ah oon diin lahayn wey asag isagii baa sakaraad xilmi ma oo sabar ma laha xataa yakuuna ilaa uu noqdo xaliiman nin degan kariiman gob ah ama xaliiman dulqaad leh layinan dabacsan linnaas sabuuran u sabr calaa adaahum ku sabir badan wey kaana waxaan intaa haddii laga waayo kaana fiihi waxaa noqon min alhalaci argagaxa min alhalac waa masdaro marka halica marhalcan yani jazcan shadiidan ruuxa marka aan tawaasunka lahayn ee isku dhex daadanaya bukliga zaa'idkana halac waa la khuliqa اlinsaanu haluuca ay shaxiixan bimaalihi jazican fi lumuur wاlashyaa iyo wadiiqi cidhiidhiga waxaa ahaanaya maa yasiiru bihi wuxuu ku noqdaa caasifa nin qardajeex ahay qardajeex baad noqonaysa waxaan islan kan ku qabo kan geli kan agga u tur meelaad ka socotay meel o kala garan maysid caasifan lahum walinafsihi xataa qad tuhlikuhu shajaacatu mararka qad waxa laga yaabaa shajaacadii uu cala ku lahaa inay halaagtaba shajaacatu cala annaas wa khibratu lilumuur hawlahaaso dhan ba asaga kusoo noqonaya maadaama uu naftiisa uusan ka adkay waman kaana qawiyan calaa nafsi mukhaalifan lihawaah ninka naftiisa ka adag oo hawadiisii ka adag ilaa anahu laysa fiihi quwatu cala annaas laakiin awoodu dadku ku mamlo ma laha wa suldaanuna ma laha awood ma la tari yaxmiluhum bihi caal xaqa xaq oogu ximbaaro awood iyo karti iyo ma dadaal iyo daryeel uu ummadda xaqa ku e, ku hogaansho kuna geliyo kharajuu waxay ka baqeen can ilxaqi bay ka baxaayeen waa saalixun fii nafsihi laakinahu laa yastatiic an yuslixa hayrahu way macnuhu saalix fii nafsihi waa zaahid waa caabid qiyaamuleyl qur-aan akhris cilmi diin dayaano waa leeyahay laakinahu waa daciif ummadda marka xaqa waa ka baxaayaanba ilma adeerrayaalo diintan maad qaadataan ba iska daba taagay ilma ma reelo socod maysa raggaas ka dheci raggaan waxay u bahan yihin gacan lagu qabto ilma adeerayaalo diinta maadyeesha walaalayaalo walaalayaal mar bay soconayna waryaadhaheeba mar loo baahan yahay may maqlaysaan mararkaa qaarkood <laughs> hadday saan noqoto kharajuu can ilxaqi xaqa bay ka baxahayaan walam yu-addu lwaajibaati gudan mahayaan walam yutruku lmuxarama almuxaramaati ka tegi mahayaan muxaramaadkina waa daldalahayaan waajibaadkiina waa ku tumanhaya waa ka tegahayaan maxaa jeeda ninkan ba ka cabsan mahayaan mehebel ha wakaasana soo fiiriyo ayb yaman baad ku arkaysaan qoys baa waxay doonaan baabuur dawlad bay qabsan hayaan markaas biyaha ku dhaansan hayaan markaas nimankan dawladda hantideeda may faraha ka qaadaan waa qabiili ale qabiili wey qabiili oo qabiiligu muxuu ahaa laandheero ka dhasho wey dawladda dawladda fooda ma gelin karto daahir warkaasay meesha wadaan idan waa inaad noqoto labadaba laga helo qawiy calaa nafsi qawiyun calaa gayri haddii la waayo waxaan leenahay waa in la helo qawiyun calaa gayrihi baa inoogu daran diintii daahirka ahayd nafcigaad waa nacfi qaasir adig kana waa mutacadi midka mutacadigaa noogu daran lakin labadaba in la helo waa muhim jiddan wuxuu uri sheekhu waqad yakuun alrajulaani labadan inay noqdaan ba laga yaaba mutasifayni bisifaati alxamiida kuwa ku tilmaaman sifaadkii la mahadsiya loo baahnaa laba nin waxaa laga helhayaa tilmaamihii sharcigu sheegay la mahadin jiray wa bacduhum akmalu fii bacdiha min bacdi laakiin sifaadka barhkeed baa mid kal midna ku badan midna ku yar meesha mid kale uu sifaad ay ku kuna ku yar waa dad isceshanhaya fa ina alkhulafaaء الraashidiina kulu minhum nin kastoo ka mida ah khulafada afarta ahi mawsuufun waxaa lagu tilmaamay bilfadaa'ili fadliyaal iyo akhlaaq iyo muwaasafaad qiimo badan alatii taasoo sabaquu biha alkhalq halqa kaga dhaqeen o kaga badiyeen wa kaana cuثmaanu wacaliy radia allahu tacaala canhum mutafaadilayni cuثmaan iyo cali waxay ahaayeen niman isceshaday ahaayeen dhan markaad fiiriso xadiisu cuثmaan baa yaa khayr badan dhan kale markaad ishan qabato tan kale ku fiiriso cali baa shugl bura sidaad odhanaysa ayib mutafaadilayn ay mutaarjaxayni fi lfadl fi lxilmi xagga dulqaadka iyo deganaanshaha iyo washajaacati geesinimada wa fi zuhdi fi lmaali wa zuhdi fi riyaasa iyo maalka in laga zuhdiyo adduunyada iyo kursiga iyo taladaba wa fi ljihaadi biالnafs wاljihaadi bilmaal wa fi lcilmi bilkitaab wاlcilmi bisunna muwasafaadka qiimaha badan cali iyo cuhmaan waa isceshanayaan buri fayadharu waxaa muuqan mararka qaarkood fadlu axadihimaa midkood fadligiisa iyo tayadiisaa muuqan uu la dheerya ka kale fii axadi nawcayn kamaa yadharu fadlu laakhari fi nawci laakhar markaad shajaaco iyo quwo iyo dagaal iyo halgan iyo fiiriso waxaad dhihi iyo cilmi xataa mararka qaarkood aad eegto waxaad dhihi waxaa xasita caliy ibn abi aalib asakhaa bilmaal iyo zuhdi iyo xilmi iyo dulqaad iyo qaraabo xidhiidhis iyo deganaansho markaad eegto waxaad dhihi cusmaan baa sita mutaarjiayn waa isceshanhaya kamaa yadharu fadlu abi bakr wa cumar siday u muuqan bui fadliga abubakar iyo cumar wadaadaho kale mid baa qiimad marka dhankaa la eego hebel baa ku fiican dhankaa marka la eegana hebel baa ku fiican sida nimanka reer kalafa in wax loo muqaarinayana ma aha niman reer kalafa la yihi sheekh maxamed iyo sheekh cali keebaa aysan buri mid maxaa iskaga dan sheekh maxamed baa aysan buri bimacnaa wuxuu leeyahay sheekh maxamed baa cilmi badan wey waa waa balayadii mxuu ahaa sheeg <laughs> ree gaalkacyo wey ah, ti oo kale wey marka aysan bay isticmaalaan xuseen qalafaa la weydiiye howlahooda weeye wakamaa yadharu fadl abi bakr wa caamati dalika calayhima abu iyo laakin cumar marka la tago jamiica almuwaasafaat waxaa gacanta sara iskale abubakr iyo cumar calaa cuhmaana wa caliy cuhmaan iyo cali oo meel ah marka loo fi abubakr iyo cumar oo meela loo fiiriyo jamiicu almuwaasafaat alxamiida waxay maraysaa kifata abi bakr cumar bay aadaysaa bui sheku wa kamaa yadharu fadluhum fadligooda sida u muuqan ba fadl khulafa arbaca kulligood isku dar afartooda marka la fiiriyo ummadda kale loo eego waa rag iyo meel banaan wey ridwan ullahi tacaala calayhim calaa man siwaahum fii caamati dalik ummadda inteeda kale muwaasafaadka iyo tilmaamaha marka la miisaamo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali laga elo loo fiiriyo meel banaan baynu noqonaynaa wa kamaa yadharu hadyu muxamed sal ly slam calىa hadyi muusa wa ciisa salawaat ullaahi calayhim ajmaciin sidaa marka loo eego nebi maxamed diintiisa iyo kamaalkeeda iyo dhamaystirkeeda iyo fadaaisheeda manaaqibteeda loo eego diintii nabi muuse iyo ciisa fadliga diintana muuqanaysa nafsa shay wey wa arbaca wa arbaca ii joogta hada bilaahi atawfiiq wax yar iga hadhay marka aanu berri qac ka samayno insha allahu tacala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wasalaamu calaa rasuuli llahi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jirray fasalkii ku saabsanaa fi lwilaayaat weliba khaasatan alquwa fi lwilaayaati baynu kusoo jirray shalay sheekhu wuxuu muqaranayay khulafadii afarta ahaa asagii muqaranaya xagga mufaadalada iyo sifaadka xamiidada ah si ay u kala badnaayeen <clears throat> wuxuuna sheekhu yihi wa ha ulaahi alarbaca afarta ayaga ah hum aladiina yajibu cala almuslimiina cumuuma wa cala alculamaai wاlumaraa'i khusuusan an yanduruu fii siiratihim afartaa imaam abubakr iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhum ajmaciin afartaa imaam buu ihi waa imaamad aimada ay waajibayso muslimiinto dhan ba ay ku waajibayso si guud gaar ahaana culummada iyo dadka maamulada hogaanada umarada waxaa ku waajibay si goon ahaaneed ama gaar ahaaneed an yanduruu inay fiiriyaan oy eegaan fii siiratihim dhaqankoodii khulafaa raashiduun qaabkay u dhaqmi jireen siday wax u maamuli jireen beesha say u hogaamin jireen qaabkay u hawadan jireen waa in loo fiirsado oo wayaqtaduu ay ku daydaan bihadyihim dhaqankoodii wanaagsanaa ee sunniga ahaa bacda nebi sal ly slam sheekhu marka sidaasuu qaba sunatu muxamed sal lay slam inay tahay waajibat litibaac wakadalika sunatu lkhulafaa'i araashidiin fi siyaasa fi lidaara fi tawsiici اlamwaal fi tawliyat اlimaaraat fi casli wulaat aladiina lam yaqumuu biwaajibihim hawlahaasoo dhan ba in markaasi lagaga daydo inay waajib tahay ayuu markaasi imaamku tilmaamhaya fainahu qad habata fi sunani sunanka waxaa ku sugnaaday can cirbaad bnu saariyata anahu qaal khaطabanaa rasuulu llahi sal lay slam khubatan ayuu nabigu nawaaniyey oo noo muxaadariyey darafat ay shubad qubatay minhaa xaggeeda alcuyuunu wawajrad ay ruxatay ama gilgilatay minhaa alquluub qalbiyadu iyo wadnayaashu ay gilgisheen wadnaha halka ruxmay fa faqaala qaa'ilun midbaa wuxuu yidhi kamida muslimiintii aada u xanuunsaday ee muxaadarada ay saamaysay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow kaana haadihi khudba inay tahay khudbatu muwadicin bu kaana haadihi khudbatu muwadicin nin sagootin sagootinhaya ahalkiisii baad moodaa inaba allow famaada tacadu ilayna maxaad noga dardaarmi oo nagaga tegaysaa faqaala subana wuxuu hi uusiikum bitaqwa allah ilaahay cabsidii baa idiin dardaarmaya tacaala wacalaykum bisamci waaaca isyeelitaan iyo ismaqal iyo ishogaansan ayaad idiin dardaarmay ogaanaysaan fa inahu man yacish minkum bacdii ninka aniga gadaashay sii noolaada ee raaga fasayara ikhtilaafan kahiira ismaandhaaf fara badan buu arki doonaa fi ladyaani wa fi lfuruuc alcamaliyaat wa fi ru'a waalaaraa facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaaءi اraashidiin wاlummatu ijtamacat calى ana haulaai arbaca inay khulafaa raashiduun yihiin ilaa man inxarafa wartada can iddiin oo qolya marka iyagoo aan la ictibaarinaynin khilaafkooda oo raafido iyo khawaarij iyo dadka noocaasa mooye ummadda kale ee muslimiinta waxay isku raacday afartaasi inay yihiin khulafaa raashiduun ah almahdiyiina la hanuunshay ee laga hanuuniya baadida min bacdi anay gadaashay tamasakuu ku dhagaa biha sunnada ayada ah oo ku dhego ku badbaado cadduu ku qayna calayha binawaajid gowsdambeedyaha ama micida ku qabta wa iyaakum wa muxdathaati alumuur arrimaha kuwooda lasoo darisiiyey ee diinta lagu daray ee dabakatuurka ah iska ilaaliya fa ina kula bidcatin dalaala idinkaad garanaysaan sunan ku yimi saxiixa arbaciinkan lagu mari jiray buu sheekhu keenay wuxuuna sheekhu maray waana sida salafka ay qabaane in aimadaas afarta iyo rasuulkaba in lagu dayda ay waajib tahay masalada rasuulku muran ma laha ta saxaabada ee khulafada afarta ana haddaan sunno nebi maxamed ama daahiru kitaabillah uusan khilaafsanayn in la raaco oo lagu daydo waa waajib wey waa waajib siyaasadda qaabkay u maamuli jireen baa loo maamuli xoolaha qaabkay u qaybin jireen baa loo qaybin nidaamka say u hagi jireen ummadda say u kala agaasimi jireen howlahaasoo dhan baa lagaga daya haddii kale waa la baaba-ahaya <clears throat> wa habata aydan fi sunani sunanka waxaa ku sugnaaday can safiinata mawlaa rasuuli lah sal slam saxaabigaana laga warinhaya can nabi anahu qaal takunu lkhilaafatu khilaafadu waxay noqon min bacdi anay gadaashayda halaaiina sana uma tasiru mulka khilaafada khilaafatu nubuwa loo jeedaa khilaafada raxmadda iyo naxariista iyo calaa minhaaji nubuwa ah soddon sano way nabiga dabadiyey waxayna ku akayd shantii sane cali oo khaliifka ahaa iyo lixdii bilood ee wiilkiisii xasana ahaa oo hawsha hayay intaasay ku ekeen marka alkhilaafa nabawiya wixii ka dambeeyey mulki baa bilowday mulkiguna wuxuu ka bilowday sayidina muxuu ahay mucaawi bin abi sufyaan buu ka bilowday ayib awalu muluki lmuslimiin asaguu ahaa wa kaana khayra muluki lmuslimiin melig ummadda soo mara ninka ugu khayr badnaabu ahaa ee boqorada muslimiinta ah wa maca dalika asaga ka bilaabatay intii ka horreysay khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa ayay ahayd wixii ka dambeeyey milki bay noqotayo xilkii iyo maamulkii wuxuu noqday dhexaltooyo markuu asagu dhintay buu ku wareejiyey wiilkiis haday ka wareegtay ilma adeertii iyo walaalihii iyo adeerayaashii bay ku wareegtay marka bahal wiraahi ah bay ka dhigeen reer bani umaya iyagaana bedelay siiratu muxamadin sal ly slam fi lkhilaafati walimaara nabiguna waa tilmaamay awalu man yugayiru sunatii rajul min bani umaya sacuud iyo ahlu sabaax iyo aada maqlaysa iyo eh, mxua ah xasan athani iyo maxamed alkhamis iyo balaayada aada caalam ka maqlayso kale bay ka dhigeen <clears throat> marka looma bahan kii meel ku habsada waxaa weeye baash wuxuu dhaxal ka dhow waa kii ay isgaleen cabdiraxmaan bakr asidiiq iyo marwaan ay madiina ku dagaalameen kadibna ay dhexdhexaadaysay ummuna caaisha radia allahu tacaala canha mucaawiya wuxuu go-aan ku gaaray oo wareegto qoray in bacda wafaatihi wiilkiisa muxuu ahaayey yaziid ah uu markaasi xilka qabto intaanaan dhimanin buu niman reer bani haashima ah oo culus iyo reer cabasiin baa nooleh reer qureysheed waa dhib badan tahay intaan noole wiilka beecaha loo qaado inuu yahay wali lcahdi bacda abiihi ballantaha loo sii qaado musaas ahaa bilaadki o dhan baa la soo mariyey marka shaam la soo mariyey oo ciraaq lasoo soo oo meelo badan soo martay madiina la keenay marwaanoo marka amiir iyo gubernatora ka ah madiina istaagee maalin jumco ah uu khudbeeyey wuxuu ihi ilaahay subxaanahu watacaala amiiru lmuminiin mucaawiya wuxuu ku hanuuniyey in wiilkiisa uu noqday yasiid ah bacda wafaatihi inuu noqdo waliy lcahdi oo ninka khilaafada qaban doona ah marka inaad beeca la gashaan ayuu idin faray marka beeco la gelay wiilka asaga bacda wafaati abihi inuu noqdo amiiru lmuminiin waxaa istaagay cabdiraman bakr sidiiq wuxuu ihi ahiriqliyatun ya marwan ahiriqliyatun ya marwan bu marwaanow baashuma baashi ree hiriqla boqoradii hiriqi mid baa mid ka dhaxlay aabihii baa oga tegay gabadh baa qabsatay mid kalaa sii qabsatay hawlihii waxaad keentay bu i majuus iyo nasaaraad keentay meesha herqliyatu ya marwan aamus buu ihi waxaad tahay kuwa alla ka yidhi waladii qaala liwaalidayhi ufil lakumaa atacidaanani meel laga fadhiisa bu caaisha maqashay oo qolkeeda ku jirta markaasay tihi abubakar iyo aalkiisa ilahay saa kama dhihine waxaan maqhraati ka ahay aabbaha rasuulka inuu lacnaday wa anta fii dahrihi alxakam ibn caas ba ayaa dhalay moogta asugo mara xakam aabihii malcuun buu ahaa ayib laba goor buu nabigu yihi sayadkhulu calaykum rajulun laciin marka gabal lacnadaa tahay tiri badcatu min lacna ayaa tahay tiri marka markaas hadda waxaad leedahay waladi qaal liwaaliday cabdiraxmaan ku fasiraysa taxriifka qur-aan kada waxaadna ogaataa aabaha malcuun bu ahaa malcuunna wax khayr badan ma dhalay sidiisuba bay u qarinaysa waa runtii waa runteedu ninkan aabihii waa nabigu madina ka caydhiyey maalin baa nabigu wuxuu arkay sal ly slam isagoo guryihii nabi maxamed baqbaqii meelaha duleelka wax ka firfirinaya dhaqan xumo badan baa lagu arkay nin odayana waa aha nabigu tarxiil buu ugooyey daaif baa loo tarxiilay intuu noolaa daaif meelaha ku noolaan jiray nabigu waa dhintay abubakar xilligiisiibu dabcan uu soo noqdo may wey abubakar haddaana sunna uu nabigu agaa bedeli maayo halkaa ma soo dhaabi kartid waa tacziir iyo ganaax weeye masaafuris baa la halkaa joog cumar khilaafadiisii buu yihi codsaday waa yeel baan ahay ahalkayga baa laga dhex fiijiyey ma shaqaysan karo dib ha laysoo celiya madiina iyo reer bani umayihi reer bani hashim la dhex keenay quraysh abada reer haqiif baa dhex jooga iyo hawaasin nimanka colka ahaa ee islaamay dhex fadhi baa lasoo noqon mayse intuu nabigu noolaa khilaafada abubakar cumar dhammaan wuxuu ku laqay halkaas markuu wiilku adeerkaa u qabsaday cumaan ibn cafaan masalim adeer bay ahayd ayib ayaa la soo celiyey wa hadihi awalu mukhaalafatin licumaan lisunati moxamed raggii ka waaweynaa hawlay ku dhiiraan waa inuu ku dhirad khalad bay ahayd laakiin waa ijtihaaday waa imaam mujtahida idan hawlahaaso dhan salafku maysan ogolayn sunnadan waa bedeleen yacni marka aanu xil qaybsanayno ninka inoogu mudan inoogu hufan baynu u dhiibaynaa baasho hadday dhaxal noqoto waa la dumaya waa la baaba-ahayo ayib kii meel ku dhawa intuu ku nafbaxo musiibow xil kastoo la qaybsan waa in xagga hufnaanta la eego marka soddonkii sane ee u horreysay min mowti moxamedin khilaafa raashida cala alkitaabi wa sunna bay ahayd xadiidkuna waa xadiid qawi a ah weeyo salafku ay daliishadaan abubakr baa xadiidkan isna wariya xadiidkan abubakrat abubakrat nufac bn xaarith baa wariya markaasaa lagu yidhi adu waxaad sheegtay inay xadiidku uu khilaafadu uu ka dhigay soddon sano reer bani umayana waxay leeyihiin mucaawiya waa khaliif anaguna khulafaan nahay wuxuu ihi kadabat astaahu bani zarqa been bay sheegtay buuhi futooyinka reer bani zarqa been bay sheegeen bal hum mulukun sharu muluk buuhi waa boqoro boqorada kuwa u khayr daran ah reebana miyuu galahayaa ayib marka waxaa weeyaan sunnadaa dariiqa in la bedela maysan ogolayn ahirqliyatu ya marwan maruu yihi xoolaha annagaa iskale man shina acطaynaahu waman shina manacnaahu almaalu maaluna walfayu fayuna fay-una man shina acطaahu waman shina xaramnaahu markuu yidhina wuxuu yihi saxaabigii istaagay almaalu maalullah walfay-u fay-ullah ayb wanaxnu cibaadullah man manacanaa qatalnaahu biasyaafina xooluhu waa xoolo ilaahay fayguna waa fay ila annagu addoomihi laa nahay ninkiina siin waaye asagu la aamusay seeftan oo la tagaynaa mucaawiya hortiisa waliba seefta la gelgelay isagoo khudbaynhaya markaasu waa runta khayr allah ku siiyo maalka ilaahay baa iskale addoommihi ilaahay baa tiin xoolo idinkaale annaguna ma lihin saa maxaa kuu diiday marka hore bu adigu ku khudbaynhayay almaalu maaluna walfayu fayuna man shina acطaynaahu man shina xaramnaahu xadiis saxiixa wey saddex khudbo isku xigtay buu hawshaa ku khudbeeya mucaawiya fii khilaafatihi markaasuu wax la hadla waay labada khudba horeysa khudbadii saddexaad baa nin istaagasho hawsha aan la soconin ragga hore e saxaabada ahaa markaasuu masaasaa tiri a ah, been baad ku sheegtay bu amaama almala'i waljamaahiir warad cala amiir lmu'miniin madhabkan marka jadidiya waa dhibahaya iyaga u taalaha de waanu sheegayna ayib almuhim wuxuu yihi waad i noolaysa allah ku nooleeyo qolkuu la galay wuxuu hi si fiican baad yeeshay saddex maalmood baan doobi dhisanhay waxa ila hadlana waa oo yac yidhaahda adaa laakiin ku dhiirad inaad xaqa ii sheegto waad i noolaysa allah ku nooleeyo nabi maxamed ba waxaan ka maqlay bu xadiis tilmaamaya in aakhiru zamaanka ay iman doonaan boqorro iyo hogaano khudbayn oo hadli yacna aan la odhan karin ninkii kelima ku soo celiyan la kacahaya markaan baatilka iskaga hadlay waxa i aan waayey waan islowsanaa bu laakiin markaad qabatay in xaq u khuduucay baan gartay ba kuwii nabigu sheegan aan ahay lanaka radadta calaya faqabaltu ayib waad waad iradid waana aqbalay yani wanaagood ay kamid tahay saxaabadu wanaagood ay kamid tahay marka alkhilaafa araashida saas ayd wixii ka dambeeyey mulki baa bilowday mulkigaasoo kala daran kala dhib badan ayib mid hadda jabri ah oo qasab ah oo dirqi ah oo taangi lagu marin baa hadda lama rahaya haddaad diido kaa hore ku wuxuu ahba siri magaalnima lagu wade mid hadda waxaa yaalla musiiba xadidkuna saxiix wey marka sunat اkhulafaaء raashidiin fi siyaasa wاlidaara wالnidaam in lagu daydo waxaa siyaasadooda ka mid ahayd haddii tala ay timaado in loo kawano culummada iyo cuqaasha iyo ragga wax garanaya ninku intuu doona hala ekada sideed jir ha noqdo sagaaliy toban jir ha noqdo dhalinyaro ha noqdo marba nin ragga ninka caalimka xaamil qur-aanka diinta fahmaayo in lala tashado wax la weydiiyo ayb siiratu cumar waxaa ka mid ahayd inuu la tashado quraada waxaa u badnaa ragga la taliyaha ee shuuraha ah ee barlaamankiisa ashabaab baa u badnaa duqeydu waaba ku yaraayeen ayagaa culummada ee xufaadda markuu wax ka waayo ayuu maqaawiirta waaweyne quraysheed fadhiisan jiray ay u dambeyn jiray duqaydu yacni saabiqiyada iyo islaamka hijrada iyo wanaagga iyo xifdiga iyo cilmiga diineed ayuu ku hormari jiray duqaydu waa dambay soo ruclayn jireen saasay hawsha ku socotay laakiin hadduu duuqu diinna ku darsado cilmina ku darsado dana ku darsado hadda asaga ka horrayn laakiin marka laga hadlay waxaa weeye marka odayga laga aqoon badan yahay markaasaynu ka hadlayna sunadooda sidaasay ahayd sunnadu waxay maalka iyo hantida inay u arkaan hanti islaam ayaguna aysan waxba ka qaadanin muslimiintuna ay siiyaan ayago ka baahdaan baa sunadooda kamid ka ahayd mararka qaarkood cumar uu dayn qaadan jiray marku wax kala waayo intuu ka dayn qaato bankiga iyo baytulmaalka ayuu isku qori jiray kamaal yatiim markii ilahay wax soo geliya wuxuu asagu shaksiyan leeyahay ama reer bani cadiy ay leeyihiin yuu ku celin jiray oo ka gudi jiray abubakr markuu cabaar shaqaynhayo oo isku keeni waayay khilaafadii iyo carruurtiisii biilkeedii bay saxaabadu waxay yaroo biil u qoreen inuu ka qaato baytulmaalka iyaga u qondaynhayo asagu ma qondaysanayo baasha intii afka lagaga fadhiisto ninkaan danaan siin kan danan u diid anaa iska leh dayib ummadduusa maana noolayn maaa nooy alla nooleeyey xoolahan ayagaa iska leh xaggeed ad ka keentay adoo sakarada guri hooyadaa ka timid dayib dhaqankaasay laayeen marka in lagu daydo wey waa in lagu daydo <clears throat> wa kaana cumar bn cabdilcaziz wuxuu ah radi allahu tacaala canhu aladi shahida lahu lmuslimuuna biannahu kana khaliifa ninkay u qireen muslimiintu inuu khaliifo yahay raashidan weliba hanuunsanoo oo toosan alkhaliifatu ah lkhamis baa loo yaqaanaay yaquul wuxuu odhan jiray markuu ka hadlayo sunnada um, nabiga iyo saxaabada in la raaco iyo khulafada afarta ah sana rasuulu llahi sal ly slam rasuulka ilahi wuxuu jideeyey wawulaatu lmri bacdahu iyo nimanka talada qabta nabiga gadaashii qabtay sunanan bay jineeyeen wadooyin iyo wadiiqa inoo jeexeen buui alahdu biha in la qaato lagu dhagaayo tasdiiqun likitaab illahi tacaala yani atamasuk walcamal bisunati abi bakr wa cumar wa cuhmaan waxaa weeyaan waa tamasuk iyo camal bikitaab illah weeyaan iyo wastikmaalu lidaacati illahi ilahay daacadiisoo la dhamaystirto weeye wa quwatun calaa diin illah iyo diinka ilahi loo xoogaysta wey laysa liaxadin ooma ahnin tagyiraha axad ay u bannaan tahay inuu bedelo ma ay jirto ayib haddii madaxweyne dhinto oo midka la magacaabahayo akhyaarta iyo culamada loo fadhiisin caamada iyo haweenka iyo caruurta u codaya la odhan maayo doorashaha loo tartamo la odhan maayo muslimiintu intay intooda culummada iyo cuqaasha shiraan ay fadhiistaan yaa la odhan maanta yaa ugu roonoo diintan iyo dalka iyo ummadda iyo waddanka wax u tarahaya maqsuud lwilaaya alislaamiyana haya khabiir rugcadaana ah aqoon dheeradana u leh ummaddana ugu qiimo badan hebel ku fadhiiso laangaabba ha ahaado ayib qolyihii aada liidi jirteenba ha noqdo ayib mar hadduu inoogu fiican yahay diiniyan wa dayaanatan asagaa xilka inoo qaban hadduu nin madaxweyne oo qiimo badan asagu wareegta ka taga iyo qoraal in gadaashii uu yahay hebel ninka usha qaban doona asagaasaa noqon khaliif iyo madaxweyne hadday muslimiintu ku qancaan wey madaxweynihii waraaquu qoray iyo cahdigii ballantuu ka tegay hadday muslimiintu ku qanci waayaan waa ninkaa u dhamaatay waa gubata hadda abubakar sooma dardaarmin cumar hadday saxaabadu iyo muslimiintu yidhahdaan anagu diidnay abubakar waa dhintay tii alluu maanta mudan yahay hawshuu cumar uu kuu qoray maanan kaa yeelin nin kalaan magacaabanayna lahum alxaq fi dalik xaq bay uleeyihin cumarna saa khaliif ku noqon maayo idan waa codsi iyo talab ka yimid madaxweynaha ka yimid aqbalkiisii hirgelintiisuna ummadday ku xidhan tahay hada huwa saxiix min almadaahib alislaamiya ayib taas waa mid in shuura intii loo saaro shuuradaas ay nin iska dooratona waa kale dhaqanka u sameeyey sayidina mxuu ahaayey cumar baa sameeyey oo alkhilaafatu shuura buu kaga tagay bayna sittati anfaar kadibna nin bay iska soo dhex saareen saddexdaa ariiqa waa sharciya in la doorto oy muslimiintu ruux iska doortaan u qiimo badan waxaana dooran culummada iyo cuqaasha iyo mujaahidiinta iyo inta ummadda maslaxda garanaysa fasaqada iyo tuugta iyo caamada iyo haweenka iyo carruurta waxba la weydiin maayo tala guud oo maxay idinla tahay ah oo dhexmar ah oo ra'yul caamka inaad beeqaqda ood ogaato ah oo xuuraana waa iska bannaan yahay laakiin talada goynteeda waxba laga siin maayo dadka noocaasa reer galbeed maxay yidhahdeen caamadii soomaaliyeed iyo muxuu ahaayey doqomadii carbeed iyo eshiyan o dhan waxay idhahdeen sanduuqyad meel haldhiga hala codeeyo tuugga murtadka iyo zindiiqa iyo baatiniga iyo raafidiga iyo fajistaha iyo shuuciga khabiidka ah iyo midka qawmigaa ee urugtu buuxisay malaxda meeshu ka buuxdo kulli ha loo codeeyo meesha ninka kusoo baxa ayaa ayaa iska leh gaalka ugu gaalsan baa madaxa kuu fadhiisan maca asalaama ummaddaa dooratay shacab shacbiyood buu helay waa liibaanay waa guuleystay lama khilaafi karo maxaa ictiraaftay muxuu ahay ummadaha qurmaha ka dhexeeya sharciya duwaliyu haysta maca salaama ha tago waa hawlaha adduunka maanta ka jira ayib dhaqankaa marka dhaqan islaam ma aha shuql uguma laha saddexdaa dariiqii hore waa waa sunniya sharciya dariiq afraad baa jiro min baab daruura ah oo min baab xaqni dimaa'i lmuslimiin loo ogolaada laakiin haddii la helo jaanis yar la kala tuurahayo almutaqalib ariiqatu taqalub walqahr wasaytara cala sulta bilquwa ayaa loo yaqaana inagoo iska degan baa madaxweynihii loo afgambiyey jaralo baa meesha ku fadhiistay ismacu waaicu istaw walaa takhtalifu car fartiyaa dhaqaajiya war waa sidee car yaa dhaqaaq salafku waxay dhahdeen ninka hadduu nin daciifa yaho inti ayr lagaada la kala tuuri karo biduuni mafsadatin kubra oo la kala tuurhaya haddiise mafsado ay ka dhacayso burbur iyo baaba iyo laysxaaqahay oo loo hogaansami ayar baa loo ilbalacayn ayb waa la iska sughayaa hadihi ariiqatu daruura la sharciya ma aha wa inamaa waa min baab irtikaab he akhafi dararayn weeyaan ee dariiqa sharciya ma aha bacdu salafi saalix oo qaba inaysan soconayna waa jira almuhim afartaa ariiq baa anagu ogolahay intuba ragga saa noogu boodayna maamulayna qabsan waa inay dad muslimiin oo ahlu khayra yihiin oysan kufri ku dhicin cala aqali taqdiir gaal hadduu yahay la sugi maayo laa ibtidaa'an walaa maxaan ku dhahay istinaafan walaa dawaaban ma ogolin ninka gaalka ah gaal muslimiin laba muslim xataa noo xukumi maayo madaxweyne iska badaay ayb jamacat akhwan lmuslimiin fi misra wshaam waramaa la yidhi maa hiya dawlatukum mashruucina sharxa naxnu nuriidu dowlata madaniya waxaan agtaanada dhib lahayn inay haweeney madaxweyne noqoto ko waxaan agtaanada dhib lahayn oon baas iyo balaaya ku jirin in nin qibdi oo masri ah oo nasraani ah uu qabto ri'aasada dowladdaas masaren doonayna annagu waxaan ogol lahay atacadud alxisbiya atacadudiya alxisbiyaan ogol lahay dhowr urur oo mucaarad ah inay looltamaan ay u tartamaan abadan hada bail laysa fi kitaab illahi walaa fi sunati muxamed walaa sabiili muminiina saalixiin atacadud alxisbiya ma ogeyn markay dowla islaamiya taagan tahay haday nidaam islaami uu taagan yahay nidaamka keliya ayaa adduunka maamula iyo ahalka iyo muslimiinta maamulaya inta kalena shacab weeye ismacu waaicu baa leeyahy dhanhiinana kala caba kala fadhiista urura waxaa nahay tartamaya waa bail laysa fi kitaab illah walaa min sunati muxamed walaa sunat lkhulafaa raashidiin marka atacadul xisbiya ma ogolin idaa kaana hunaaka nidaam islaamiy ayib iyo dowla islaamiya haddii burbur iyo qaranjab uu dhaco la kala yaaco oo inba meel ay fadhido jamaacaad iyo jamciyaad khayri ah, inay aasaasmaan o ummadda khayr ugu yar ogol lahay ma diidayno laakiin waa in ummadda loo sheego inay wasiilo yihiin wixii baaba-ya burburka inay dib usoo celinaya ummadda isku wada hayaan oy dacwada fidan hayaan o gabdhaha noo xijaaba hayaan o malcabadaha noo fura hayaan oy wiilasha halganka noo geyn hayaan oo ragga noo caraabin hayaan oo xoogo iscaafaad awaliya gurma deg dega yihiin baan u sheegaynaa maalinka laakiin la helo hee dawla islaamiya la helo baطla اlamr ida jaءa nahr اllahi baطla nahru macqil ayib waa shardi wey jamaacaadka xarakaadka tabliiq ikhwaan muslimiin itixaad iso urur ictisaam itiaad ex bu hor ahaada ictisaam le maxaa shabaab xarakata shabaab mujaahidiin xizb lislaami ya jadidiya kuma jiraan baabkaas masaakiin wey haweenka faraqooda lacagtaa ka furtaan nimankaa niman umadda wa khayr uso usoo wada ma dadka noocaasa waxaan leenahay u sheegay shacabkiina iyo dhalinyaradina iyo taageeranayaashiisi idin taageersan inaad tihiin wasiila min alwasaa'il maalinka la helo jamaacat lum dawla islaamiya nidaam islaami la helo inuu warku dhammaan hayo dawla taxta dawla ma ogolin nidaam siro hoos ka socda ma ogolin hadduu nidaamku fiican yahay haddii dawladdii la asaasay ay gaalowdo ama diinta ku tumato jamaaca islaamiya siriya mukawana tandiimiya irhaabiyan asaasaynaa si hadhow loo kala turo nidaamkaas waa loo gelya waa min sunati salaf saalix waxaana jideeyey alimaam axmed nasr alkhusaaci ka akri albidaya wanaya tarjamadiisa fakawana jamaacatan siriyatan doonaysa inay kala turto ninkii waahiqa ah iyo muxuu ahaay shaydaanka kale meesha haystay maxaa jira liannahu wuxuu la yimid kufriyaat addacwa ilaa khalqi اlqur'aan wuxuu la yimid muxuu ahaay dulmi fisqi bidac aan la taxamuli karin marka waxay ku talagalay sheekhaas intuu beece hoos u qaado markuu awoodaysto inuu dowladdan kala tuuro afgembi afgambina milatari oo salafi oo wahaabi awey ah marka hawlahaas waa saas idan in lagu dhaqmaan ujeednaa usoo noqona oo sunadii alkhulafaa rashidun lagu dhaqmo la dabagalo waxaa weeyaan waa camal bikitaab illah laysa liaxadin takyiraha ma ahanin nin bedeli kara lama arko sunada asalaf saalix lama bedeli karo jamaacaadkan maanta taaganaya xarakaadkuna waa jamaacaatu daruura waxaaja wey maalinkii baahida ay meesha ka baxdo waa kala tagahayaan qolyahan haddaad sheegaysaan jadidida waxaan u garana ayagoo leh laa siriyata fi lislaam oo adiga sheekh muumin wax yar isuma sheegi kartaan oo khaas ah war aynu ka tashana masaajidka masjid bilaal wuu dudumay meelu biyaha ka daadinhayaa imaamka xoogow muxuu aha baryahan eh, faramaris buu u baahan yahay dugitaan buu u baahan yahay microfonkii eh, muadinku waa yar halaysan yahay gooshi waa baaba'day masaajidkaan habayno bal aan ka faqnay nimankan fara badan ee meesha fadhiya wadan dhacad cad gooni aan uga faqno xaaraan wey iyadoo laan taagna laa siriyata fi lislaam haye waagi waxay dhaheen waa siriya way jirtaa oo asiriya waa min min usuuli diinina wey in wax sirta la xifdiyo oo sir la yeesho oo eh, aan hawsha ummadda dadka qaark la dhex dhigin waa min sunati maxamad sal ly slam baab dhan bay kitaabta u gudaan baabu xifdi sir walasraar ayib haddana waxay yidhahdeen maxaan ogolayn ma ogolin bay dheheen laa tandiima fi lislaam oo maxaa nidaam waa laba masdere maxaa udhexeeya tandiim iyo nidaam soo laba masder ma waa yaab wey wareeg wareega cadaysi maxaad ogashihiin jamaaca ma ogen lakin waxaan ogola alcamal jamaaci ayib sheekh cabdullahi xashe wuxuu iga sheekeeyey eh, xafida allahu tacaala muctamar baa lagu qabtay muqdisho dhowr sano ka hor oo wadaadihii ictisaam ama itixaad baa qabtay mid kalena ah waxaa qabtay eh, jadidiya qabatay alrabiciya almadkhaliya aljaamiya baa qabatay labadii bayaan muctamar markay dhammaadeen bay wadaaddiis waraysteen wadaad jaamiyada ka tirsanaa iyo rabiiciyada madkhaliyada iyo wadaadkan sheecayo laftirkiisa oo shir ka qayb galay shee cabdullahi baa is waraystay waxaa idhi bui shirkeenni iyo kiinni maxaa udhexeeyey wixi aan ka hadal ka hadasheen inta aanu sheegnaad sheegteen eshel faariq baynana wuxuu ihi anagu muctamarka iyagu haddaan jadiidiyanahay bayaan khitaami a ma lahayn kiinina wuxuu lahaa bayaan khitaami a in wixii laga hadlay lasoo gorfeeyo intii lasoo ururiyo khulaaso la sameyo khulaasada ummadda loo jeediyo ilan shirki iyo hawshii in badan lagu jiray ee lalafaguray waa in wixii ka soo baxay xasiilada natiijada ummadda loo sheego annagu waan shirray waan tashan waan kala tagnayb waxbaan isla gorfayno kala tagna idinku laakiin bayaan khitaami aad samayseen oo ummadda u sheegteen adugu bal ninka halkaa taagan baad wana khayr umadda uga sugaysaa in ummadda u ceelixiyo wax keeno oo nidaam ka sugi ayib marka salafiyat maxaa la yihahda alxukumiya buu u bixiyey sheekh xamad alcali asalafiya alxukumiya nidaam kastoo istaaga mid ayaa mid ah hadda meesha jooga yaa wuxuu laga sheegay inuu yidhi eh, moyki baki amiir weeyey tajibu aacatuhu lilmaslaxa tajibu aacatuhu cala lmuslimiin gaalada kama hadlayna cala lmuslimiin in adeecaan baa waajiba lilmaslaxa tahi halkaasay baashu maraysaa sunnadaa marka salafu saalixa la daraasay kutub baa laga qoray alkhilaafat araashida wadawla umawiya fi fatxi lbaari kitaab la qoro matbuuc mujalad weyn weeye ood ka ogaan karto waxaa qoran siyaasaatu cumar manaaqiba cumar baa gooni u qoran siyaasaatu cumar alidaariya shaksiya wasiyaasiya atamriimiya saddex mujalad matbuuca wey hal akriyo sheekh mxuu akram jaal cumari kitaabkiisa ugu magacdaray muxuu ahaayey saxo sira fi cadl khulafaaء الraashidiin asna hala akriyo kutu noocaasa la qoray idan siirada nebi maxamed iyo siiratu saxaaba siyaasaadka iyo nidaamka iyo ha laga qaato nidaamka idaariga ah ninka loo yaqaan alimaam ibn qayim fi zaad ilmacad wuxuu yidhahdaa shayga u fiicanee siyaasad laga qaadanaya nidaam dad ku noolaadaan waa siiratu moxamed wa siiratu lkhulafaaء الraashidiin ayib intaad marka makafili baa kaa yidhi iyo mxuu ahaaye mid baa saa yidhi iyo maraykan iyo ingiriis iyo mxuu ahaye naakudalaya nacab ilaahay aad ku wareegeysanayso sunat lkhalafa raashidiin ka adeego walaa tabdiilaha axad in uu bedelay u banaan tahay ma jiro wala nadar fii ra'yi man khaalafa in la fiiriyo sunat lkhulafa wa sunatu maxamed wixii khilaafa in la eegana maba banaana buuhi imaamku man ihtadaa biha fahuwa mubtadi ninkii ku dhega ku hanuuna sunadaas iyo ariiqa khulafada ninkaa waa hanuunsan yahay waman istansara ninkii ku gargaar dalbo ayada eh, ku gargaarsadana fahuwa mansuur ninka waa nin loo gargaar waman khaalafaha ninka sunat lkhulafa khilaafa watabaca hayra sabiili muminiin wallahu llahu alla wuxuu u dhiibaa oga tagaa maa tawallaa wa aslah wuxuu geliyaa jahanama wasaad masira aharka dheer qiimaha badan ee cumar abdilcaziz waxaa soo saaray alajura fi shariica alalakai fi sharxi eh, ictiqaadi ahli sunna ibn fi tamhiid inqitaac baana ku jiro waa min riwaayat malik ibn anas imam daar hijra can cumar bn cabdilcaziz wa fiihi inqiaac baa ku jira laakiin aharku ariiq labaad buu leeyahy mutasila bisanadin xasan fi shawaahid walmutaabacaat fiihi rishdiin ibnu sacad can cuqay bn khalid bn caqiil can الzuhri can cumarin bihi cinda alfasawi fi taarikh walalaka-i fi sharxi ictiqaadi ahli suna waljamaca bisanadin xasan marka aharku waa sugan yahay xasan wuxuuna imaamkaa taqriiriyey ummadduna ku raaceen in sunat lkhulafaa in la raaca ay tahay nas iyo diin iyo sharci aan la khilaafi karin ila bidaliil sheekhu muxuu marka waa yahay aan gaadhi intaa ilama socotaani wa hadihi اusul halaa saddexdan asal buri alusul halaaثa saddexdan asal waa maxay kitaab اllah wa sunatu rasuulih wa sabiilu cibaadihi اlmuminiin kitaabka ilaahay iyo sunadii nabi maxamed iyo dhaqankii saxaabada hiya diin اllahi waa diinka ilahay saddexdaa asal baa diinka ilaahay ah wa siraatuhu lmustaqiim waddada alle toosnayd weeye wa xabluhu matin xarigii ilahi xooga badnay adkaa weey aladi huwa afdal adyaan diinka ilahay diimaha u qiimo badnaa weeye wa ahluhu ahalka diinkaa ku dhaqmana akramu cala allah akramu lumami cala allah antum tutimuuna sabciina ummatan waxaad dhamaystiraysaan baa leeyay sabciina umma antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah idinku aad tihiin kuwa u khayr badan ee ilahay agtiisana ugu qiimo badan xadiidka xasanka calaa ra'yi bacd ahli lcilmi nimana mawquuf bay ku sheegaan waa irsaaliyaane almuhim ummadda diinkaa ku dhegan baa ummadaha u khayr badan wa khayru ummati way ukhrija linnaas <clears throat> wawjabat usuushaa saddexdaa waxay waajibisay calaa ahli lardi ku waajibisay addukhuula fi diinka in la guda galo usuushaa kitaabka iyo sunada iyo sabiilu cibaadi lmuminiin asalaf asaalix ariiqooda ijmac muslimiinta laga hadlaayay waxay ku waajibisay oo ku cad dadkao dhan dunida ku nool inay guda galaan o ay qaataan diinka ilaahay ya ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa ya ayuha nnaas inii rasuul ilaykum jamiica wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin cilman barasho iyo wa camalan ku dhaqanba bxayu laa yakruju minhu min addiini maa dakala fiih weliba qaabka diinka loogu dhaqmo waxaa weeye in aan laga saarin diinta qayb ka mid ah diinka asaga wuxuu sheegay iyo wixii ku dhex yaalla waa in sidiisa loo qaato in qaybta laga saaro ayb qaybta nidaamka tijaariga ee mucaamalaadka iyo calaaq duwal iyo alcilaaqaat duwaliya alcaalamiya hawlahaas iyo xuquuqul insaanka waxaanu ka qaadan nidaamka reer galbeedka iyo kufriga ah baanu ka qaadan hawlaha kale cibaadaadka iyo qadaha iyo meerka iyo dhaxalka iyo xeerarka qoyska waxaanu ka qaadan kitaabka qur-aanka iyo usuusha saddexda hada waa kufri wey iska ilaali walaa yadkhulu fiihi uusan gudagelaynin diinka maa kharaja minhu waa in sida lagu ilaaliyo xifd calaa asaasiha wa calaa usuuliha wa calaa manaabiciha saafiya waa in lagu ilaaliyo wax diinta kamida lagama saari karo waxaan kamid ahayna laguma dari karo nasal allah alcadiima an yahdiyana ilayhi kulah ilayhi kulihi wayuhabitana calayhi baطina wadaahira wasaa'ir ikhwanina inahu jawaadun kariim fasalkaas anoo ii qoraa idinkuna waa idinka maqnaa de fasal qiimo badan wey arkaysa fasal aada culus wey marka laga koobeysto wadaadaha kitaabka dhamaystirna haysta faslun intaa waxaa nagaga dhamaaday fasalkii ahaa inaga bilowga soo maray wa ama adaa lamaanaati fa fihi nawcaan alwilaayaat iyo amwaal bay ahaayeen fasalkii walaayaadka halkaa ku hadhay walaayaadku qaacidu waxay ahayd xil kasta oo muslimiinta loo dhiibahay ama loo qabanayo xilka u yar iyo darajada iyo mansabka u sarreeya waxaa loo dhiibi ninka u muta meeshaa la joogo ninka ugu qalmi u astaahila ayaynu u dhiibaynaa biqadi nadari can jinsiyatihi wa qowmihi biqadi nadari can mxuaha sinihi wa cumrihi can lownihi wa jinsihi midna la eegi maayo ninkii xil nin kale u dhiiba isagoo heli kara ruux ka muta xilka asagaa ogana qalmo ka astaahila faqad khana allaha warasuula wacibaadaha lmuminiin anaga soo marray khain wey ruuaas khain alwaan weeyaan waxaa asalka inagu soo marray xilalka marka la qaybanayo kolba ninka aslaxee amhalka ah, bixasab alxaaja baynu eegaynaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in xilka loo dhiibo almafduul maca wujuud alfaadil aw alafdal nin dhan marka laga eega laga qiimo badan yahay oo cilmi iyo aqoon iyo diin iyo daan lagaga fiican yahay baan xilalka qaarkood u dhiibaynaa maadaama asaga u astaahilo eegi mayno in laga aqoon bada mararka qaarkood me maadaama meesha aqoon aan laga baahnay eegi mayno muxuu ahaay markaasi in laga diin badan yahay maadaama hawshaani aysan dayaanadu aysan culays badan kusii lahayn xilalka qaarkood nin laga khayr badan yahay meelaha ee dhan marka laga eego baynu u dhiibaynaa limaslaxatin muaqata khaasa waa inagii soo maray usaamat bnu zayd oo nabigu u dhiibay xillan iyo ciidanan dhan hogaamintii ku duulahayay reer room iyo falastiin ku duulahayay oo weliba uu ku daray akaabir saxaaba min asaabiqiin alawaliin min alansaari walmuhaajiriin minha abubakr wa cumar wa cumaan ay ku jireen iyo cali raggaas halkaa aaday ee ciidankaas saama la baxaya nabigu u guntay waa nigu soo maray camr bn caas oo bacda islaamihi bisana bisanatin waaxida xil loo dhiibay oo ciidanka uu ka tirsanaa uu hogaaminayey abubakar iyo cumar oo markii abuba cumar u damco inuu khilaafo amarkii camr bna caas uu soo jeediyay ahaa dab caawayaan la shidin ee cumar yidhaano dabka waa shidan haya abubakar waa kii ka qabtay ihi ninkan u daa hawsha maxaa yeele ninkan oo daraad soo islaamay wuxuu nabigu noogu dhiibay hayda hogaamiye u yidhi dagaalku inaga yaqaanaa licilmihi bilxarbi iyo ragga sida la iskaga dhaciyu yaqaanaa ee farha ka qaad markii lasoo noqoba kii la dacweeyey saddex arimood baa lagu dacweeyey gaaladii markay jabtay inuu yidhaah yaan la cadhsanin ha laga hadhabu habeenkii dab lama shidan karabu isagoo janaaba qabana waa kii tujiyey saxaabada saddexda baa lagu dacweeyey xunaba baa mid mida janaabada qabow badan baa jirayo haddaan biyo isku shuba inaan kaw dhahan ka baqin ilaahayna waxaan maqay inuu leeyay walaa taqtuluu anfusakum inahu kaana bikum raxima ay nabigu waa qosay midda labaad aan idhi yaan dab habeenkii la shidanin waxaan ka baqahiyay buuhi dabka markay shitaan dadku waa casaakir dadku waa milatary waa ciidan carab waa reemiyi dagaalama waxbay qiyaasahayaan inay dareemaan ay ogaadaan tiradan adaan ka baqahiyay buuri dad yar inaan nahay toddoba boqol ayb bay wax o dhan ba isku ahaayeen mar hore wuxuu la baxay asagoo afar boqol kadibna abu cubayd oo nabigu ka dabageeyay oo saddex boqol oo ciidan hogaaminayay isku dar maxay ahaayeen toddoba boqol toddoba boqol oo intay fogaadeen meel toban maalmood loo soco madiina ujisa ka dagaalamahayo waxaa wey waa dhul fog marka ina intay dareemaan inaanu yarnahay ayna goobtaa oo ina hareeranya tadwiiq nagu sameeyan baabanaan ka baqayn nabi wuxu taasna gara weeye midda ciidankan yaan la caydhsanin dad yar baanu ahayn waxaan ka baqay baqay haddaan caydhsano on dabagallo inay colba noola galaan kaloo meel fadhiya xagga dambe ay nagaga yimaadaan oo in laba dhabanayn nagu dhacdo ninku mar hadduu kuu jabo intii la caydhsaday laga bubsa laskaga tagaa bu ayib hawsha cigaal sheedaad faraska ninku la orda waan idin sheegay aras baa la orday markaasu iskaga booday araski baa orday keligii urwaa sidee baa leeyahy bilaawa col ila gelb